بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد النوع الخامس و... النوع الخامس عشر النوع... النوع الرابع عشر نوع أفر إيو wahuwa kashaadi wa huwa munkarku kashaadi shaadka oo kale weeyaan in khaalafa haddii uu khilaafo raawiihi raawigiisa athiqaati dadka hiqaadka uu khilaafo fa munkarun fa huwa isagu munkarun munkar waay marduudun oo la radiyo oon la aqbalin wakadaa waxaa la mida in lam yakun hadduunan ahayn cadlan mid cadaalad ku sifaysan daabitan oo daabit ah haddaanu ahayn wa in lam yukhaalif yownanba khilaafine fa munkarun marduudun waayo xadiidkiisu munkar marduud ah waxaan soo haynay kitaabka ikhtisaar culuum alxadiid ayaan soo haynay ayib waxaan joognay oon ka soo hadalnay noo soo dambeeyey shaadka munkarka ayuu halkan ka gelayaa marka shaadka markii aan joognay waxaan sheegnay in laba tacriif uu yeelan karo tacriifka xooga badan inuu yahay mukhaalafatu lmaqbuuli liman huwa awlaa minhu tacriif kalena inay bacdi ahlilcilmi agtooda uu ka leeyahay shaadka tacriifkaas oo ah ninka hiqada ah yacni mutlaqu tafarud inuu yani tafarud uu sameeyo oo uu yacnii la gooni noqdo xadii ayb ama ziyaado uu la gooni noqdo isaga ayb oo weliba ninka yani eh, dabdigiisu saas ounan sii ahayn ayb munkarka halkan wuxuu yidhi wahuwa kashaadi munkarku waa shaad oo kale in khaalafa raawiyihi haddii raawigiisu ou khilaafo adiqaati raawigan noociisa lama sheegin marka maqbuul miya raawi la aqbala miya xadiidkiisa ma midaan la aqbalina ma aanu sheegin wa calaa haada tacriifkan hore ibnu salaax shaadka iyo munkarka labadaba ma kala soocin lanna shaadkii wuxuu lagu tacriifiyey unbaa lagu tacriifiyey munkarkiina <coughs> ayb meeshaa marka xoogaa baa ka imaanaya lianna hadda tacriifkan iyo shaadka waxba kuma kala bedelna wahuwa ka in khaalafa raawihi hiqaat fa munkarun marduud raawigu hadduu khilaafo dad hiqaada waa munkarun marduud shaadkuna intaasoo kale ku sheegay marka hadday sidaa tahay laabudda marka in la kala saaro munkar iyo shaad sida lagu kala saarayana waxay tahay raawida mukhaalafada samaynayo munkarka waa raawi daciif ah ayb oo munkarku marka wuxuu noqonayaa mukhaalafatu daciifi lihiqa ama lilmaqbuul ninka daciifka ah inuu qof maqbuul a ah, maqbuulu riwaaya ah inuu khilaafo isagoo awalba daciif ahaa ayuu wuxuu khilaafayaa nin maqbuulu riwaaya ah ayb munkarka marka kaasaa la yidhaahdaa lidaalika marka munkarka iyo shaadku labaduba waxaa ka dhaxeeyo mukhaalafada oo shaadkuna marka waxaa weeyaan mukhaalafaa ku jirto munkarkuna mukhaalafaa ku jirto laakiin maxay ku kala bedelmayaan shaadka raawida mukhaalafada la imaanayo waa maqbuul isaga haddii keligii wax werin lahaa waa laga aqbali lahaa laakiin mukhaalafadaana maanta dhibtay ayb ninka eh, xadiidka munkarka ahna ninka mukhaalafada la imaanayo ayaa wuxuu yahay daciif intaama la fahmayna ayb mukhaalafada waa isaga mid raawiyay ku kala tegayaan sida xooga badan saas mararka qaar imaam axmed iyo kale waxay idlaaqaan eh, ama imaam muslim iyo sida laga fahmayo warkiisa iyo waxay idlaaqaan nin daciif ah haddii uu tafarud la imaado inay munkar ku sheegaan waa layska arkaa ayb kaasna marka waa midda dambe wakada in lam yakun cadlan daabitan midda u dhahayo waayahay wahuwa munkarku ka shaadi shaadi oo kale weeyaan in khaalafa raawiyihi raawigiisu haddii uu khilaafo athiqaati dadka hiqaadka haddii uu khilaafo fa munkarun marduudun waa munkar oo marduud ah waay wakadaa waxaa la mida oo xadiidku uu munkar noqonayaa in lam yakun haddii uunan ahayn raawigu cadlan cadli hadduunan ahayn daabitan oo daabit ah wa in lam yukhaalif yaanuba khilaafin cidna fa munkarun marduudun weeyaan isagana middaanna waxay tahay raawiga daciifka isagoo waxba khilaafin haddii uu xadiid la gooni noqdo xadiidkiisa munkar baa la dhahayaa labadaa tacriif buu marka u yeelay <clears throat> wa in kaana haddii uu yahay aladii tafarada bihi midka la gooni noqday cadlun daabiun xaafidun xaafidun haddii uu yahay qubila sharcan sharci ahaan waa la aqbalayaa walaa yuqaalu lahu munkarun la dhihi maayo wain qiila lahu dalika lugatan inkastoo luga ahaan la iska dhihi karo waaya marka imaam axmed iyo imaam الnasaa-i iyo waxay iطlaaqayaan mararka qaar munkar ayay iطlaaqayaan muطlaqu tafarud bayna u jeedaan markaas ayb laakiin waa goormo marka imaam axmed uu ilaaqaayo hada xadiiu munkar yani laba shay ayuu wataa tafarud ayaa jiro koo laba haddana tafarudka qofka la imaanayo ayaan ahayn qof sidaa cadli ee dabdigiisa uu sidaas usii weyn yahay ayb oo yani qofkaasi qof aan xadiidkiisa saxiix aan gaaraynin oo kale marka uu la gooni noqdo xadiid ayay mararka qaar munkar ku idlaaqayaan imaam axmed iyo imaam nasaa-i ayb marka munkarkii iyo shaahidkii khulaasat lqowl laba mid kastaa laba tacriifuu leeyahay marka haddii mukhaalafada la fiiriyo oo qaydulmukhaalafa la ictibaariyo labadooda waxay ku kala bedelnaanayaan raawiga mukhaalafada la yimid marka aan qeydkaas la fiirininna ee ninka dabdigiisa uu xoogaa yar roon yahay waxa uu la gooni noqdo ama xoogaa uun laga yaabo inuu sayidulxifdi iyo wax noocan ninka lagu sheego inay dhahaan shaad ayaa la arkaa mararka qaarna munkarba ay dhahaan ayb munkarka waxaa kaloo la dhihi karaa marka uu nin raawi daciif ah oo xadiidkiisu ounan aan la yeelayn keligiis marka uu yahay wixii uu la gooni noqdana nakaaray waa lagu sheegaa oo fiihi nakaaratun iyo xadiidu iyo waa la dhahaa ayb annawc cashar nooca shan iyo tobnaad fi lictibaari wاlmutaabacaati washawaahidi alictibaar iyo mutaabacad iyo shawaahid mutaabacadu iyada qeyb xadiidka ka mida way tahay shawaahiduna sidoo kale way waxaad moodaysaa mar haddii lagu cadfay ictibaar ictibaarkuna inuu yahay nooc xadiidka ka mida sidaana ma ahaned alictibaar waa shaqada la qabanaya layidhaha marka xadiid laysleeyahay xadiidkan hariib xadiid marka loo maleeyo inuu hariib yahay qaraabada in laga saarana la rabo ee mutaabaco iyo wax loo raadinayo shaqadaas raadinta ah marka la wado ayaa ictibaar loo yaqaanaa ayb ictibaarku marka waxaa weeye sabruka baaridda aada baarbaarayso waayo lilxadiidi xadiidka aada u baarbaarayso duruq kale inuu ku yimid iyo waxyaabahaas ayb marka ictibaarku waa shaqada magaceeda wy waa baxhiga iyo baaridda aada samaynayso mutaabacaadka iyo shawaahiduna waa laba nooc u sheegi doono marka la qaacideeyen hadda mutaabacadu waxaa weeyaan xadiidka loo malaynaayo inuu hal dariiq keliya ku yimid ayaa waxaa la leeyahay bal dariiq labaad iyo mid saddexaad ma leeyahay ictibaar baa la sameeyey marka shaqadii shaqadiiaa la qabtay markaasaa waxaa lasoo helay dariiq kale maalan xadiidka sanadkiisa waxaa weeyaan cabdullaahi bnu maslama can maalikin can naaficin can ibni cumar saas waay sanadkiisa waxaa lays yidhi marka cabdullaahi bnu maslama xadiidkan wax la wariyey raawi kale la wariyey ma jiraa oo asaga la siman oo maalig kala wariyey haddii la helo maalan shaaficiyaa la helay qutaybaa la helay maalan marka xadiidku muxuu noqonaa qutaybatu can maalikin can naaficin can ibni cumar sanadka intiisa dambe waa isku mid saxaabigiisu waa ibnu cumar labada dariiqba saxaabigiisu waa ibni cumar xadiidkiina waa isku matni marka waxaanu leeyahay cabdullaahi ibnu maslama mutaabac u helay mutaabacadaas marka maxaa la dhahaana mutaabaca taama labay u qaybsameen mutaabacada marka taama iyo qaasira mutaabacada ninka qaraabada meesha lagu malaynayo hadday mutaabaco hesho oo mutaabacada booskaasba lagu helo mutaabaca taama la yidhaha bis xadiidkii waxaa la leeyahay mutaabaca taamuu helay cabdullaahi ibnu maslama waa la waayey wax la wariyey laakiin mutaabacadii xadiidka waxay noqotay maalik nin la simanaa la helay ayb maalik nin la siman oo kalaa la helay maalan oo mutaabacadii marka maalik baa helay marka mar haday cabdullaahi ibnu maslama shuyuukhdiisa iyo shuyuukhu shuyuukhihii hadday mutaabacadu ay heleen qaasiraa laleeyahay taabaca gaaban wey maana ninkii aan rabnay maanan ka helin meel ka koraysan ka helnay mala taabaca taamaya qaasira saasay kala tahay ayb shaahid marka maxaa la dhahaa xadiidkii hadda dariiq kalaan helnay laakiin waxaan aragnay isagoo ka soo dhacaya caaisha ama abu hurayra waxaan aragnay cabdالlahi bn zakwaan can اlأcraj can abi hurayrata radia allahu canhu xadiidkii hadda waa kii ibnu cumar laftirkiisa ayaan sanad kale helnay laakiin abu hurayro ka imaana waxaa la dhaha marka xadiidku wuxuu helay shaahid idan ma alfarqu bayna almutaabacati washaahidi mutaabacada iyo shaahidka farqiga udhaxaynaya maxay tahay saxaabiga waa marka diidkan dariiqaan aragnay dariiq kalaan ka ayaan helnay laba saxaabi waaye shaahidaa layska yska dhahaa waxba markaas ma fiirinayna lafdiga lafdiga matniga ma fiirinin markaas ugu weyn ayb bacd alculamaana waxay dhahaan mutaabaco iyo shaahid farqiga u dhexeeyo shaahid waa fi lmacnaa mutaabacadana waa fi lafdi xadiidkii ibnu cumar haddaan aragno mid la lafdi ah ciddii rabtaba ha warisee mid isaga ku lafdi ah haddaan aragno waa mutaabaco waxaas haddii aan aragno mid ku macno ah shaahid baa la dhahaya walow hadday doonaan ka soo dhacaan isku saxaabi ha ahaadaan biikhtisaar marka mutaabaco iyo shaahid sidaasay kale yihiin mararka qaarna waa dhici kartaa inay tajawus ay sameeyeeno ay yanii isku bedelaan meeshii mutaabacada laga rabo inay shaahid cabiraan meesha shaahid laga rabo mutaabaca inay cabiraan alkhaطbu sahlun mihaaluhu mihaalkiisu waxaa weeyaan an yarwiya xamaad bnu salma inuu wariyo can ayuba can moxamed bni siriin can abi hurayrata xadiiثan fain rawaahu xadiidka hadduu wariyo hayru xamaadin xamaad kayrkiis haddii uu wariyo can ayuuba uu ka wariyo maxay noqonay taas marka mutaabacadaas taamo sanadoo ku siiye xamaad can ayuub can moxamed ibni siriin can abi hurayra haddii hayru xamaad uu wariyo xadiidkaas ayb xamaad ibnu salma eyrkiisa wariy xamaad ibnu zayda wariye maalan maxay noqonay marka mutaabaca taama aw ayru ayuuba ayuub ayrkiis baa wariyey can muxamadin moxamed ibnu siriin ka wariyey ayru ayuub ayaa moxamed ibnu siriin ka wariyey aw ayru muxamadin ayaa can abi hurayrata ka wariyey sida saciid ibnu musayab oo kale aw ayri abi hurayrataa wariyey can inabiyi abu hureyre keyrkiis anas oo kalea wariyey nebiga ka wariyey maxaa la dhahaya intaan dambo dhan taabaha kaasira fa haadihi tani mutaabacaatun mutaabacaad weeyaan kuwan oo dhan kuwan oo dhan waa mutaabacaad midii taamada ahayd iyo midii qaasirada ahayd labadaba fain ruwiya haddii la wariyo macnaahu xadiidka macnihiisa min dariiqin ukhraa dariiq kale can saxaabiyin aakhara saxaabi kalena laga wariyo sumiya waxaa lagu magacaabayaa shaahidan limacnaahu mid macnihiisa shaahid u ah marka muxuu ka dhigay hadda shaahidkii macno kale lafdi kale bedelan marba lafdigu kala bedelan yahay saxaabiguna kala bedelan yahay waa shaahid wain lam yurwa haddaan la werinin bimacnaahu macnihiisa aydan noqode haddaan macnihii lagu werinin xadiiثun aakharu xadiid kale fahuwa fardu min alafraad lafdina waa la waayey macnihiisana waa la waayey iyadoo dariiq kale xadiidkan macnihiisa waa lagu waayey wuxuu noqonaa fardun waa gariib marka fardun min alafraad weyaan ictibaarna marka maxaa la yidhaahdaa shaqada aada qabanayso inaad raadinta aada raaraadinaysid ayb mutaabaca marka maxaa laga faa'iida iyo shaahid amaradeedu waa maxay wayuktafaru waa la dhaafaa fii baabi shawaahidi wاlmutaabacaati shawaahid iyo mutaabacaad baabkeed min alriwaayati riwaayada xaggeeda can idaciifi laga weriyo alqariibi daciifkii day alqariibi u dhowaa adacfi dacfigiis u dhowaa alqariibi dacfi dacfigiis u dhowaa maa ayaa la dhaafayaa laa yuktafaru aan lagu dhaafin fi lusuuli usuusha wuxuu ku leeyahay shaahidka shawaahidda iyo mutaabacaadka waxaa lagu dhaafaa ninka daciifka a ah, riwaayadiisa dacfigiisa ou dhow yahay riwaayadiisa ayaa waxaa lagu dhaafaa wax aan loogu dhaafin yani usuusha aan loogu dhaafin ayb usuul marka wuxuu ka wadaa yani wax haddii keligii uu warin lahaa ninka daciifka aan loo dhaafeen ayaa waxaa loogu dhaafayaa shahaadkay mutaabacada darteed nin daciifa ah xadiis wariyey keligiis waa laga tegaa wuxuu helay shaahid mutaabacu helay waanu dhaafaa dacfigiisa xadiidkiisuna muxuu noqonaa xasanun ligayrihi ayib waayahay markaa wuxuu yihi wayugtafaru fii baabi shawaahidi wاlmutaabacaati baabkaa dhexdiisa waxaa lagu dhaafaa min ariwaayati riwaayada laga warinayo can اdaciifi daciifkii daciifkii daciifkeeda alqariibi dacfi dacfigiisu ou dhowaa muxuu ka ixtiraazaana ninka dacfigiisu ou daran yahay baabkan laguma dhaafo shaahid iyo mutaabacaad waxba u kordhin maayaan ninku haddii dacfigiisuba ou daran yahay <clears throat> alqariibi dacfi idaafadii buu al geliyey mudaaf ilayhigiina al buu geliyey idaafanada al waa laga ilaali jiray nuunanta lilcraabi ow tanwiina mima tudiifu xdiif ka duurisiina al lama geli jirin idaafada mudaafka hadda al alow geliyey dhib ma leh idaafa lafdiya waay middan idaafa lafdiya waay middan oo yacni way bannaan tahay in la yeelo yani haddii mar ay yani mudaafku hadduu wasfi noqdo mid allana loo idaafeeyo dhib ma laha can qariibi dacfi lianna qariib waa sifa mushabaha waa faciil oo sifa mushabaha ah wa marka waa bannaan tahay alqariibi dacfi hadda mid al ku jirtana waa loo idaafeeyey ayb waa iska bannaan tahay marka dacfigaas qariibkana waxuu ixtiraazaya midka weyn oo dacfigiisu daran yahay waayahay kamaa yaqacu sida ku yani kamaa yaqacu fi saxiixayni sida saxiixeynka ku dhacayso wagayrihimaa iyo kayrkood milu daalika kaagaas oo kale oo ku dhacay kamaa yaqacu milu daalika kaagaas oo kale siduu u dhaco fi saxiixayni wagayrihimaa bukhaariga waxuu ku soo marnaa dad oo bukhaari uu ka wariyo maqruun iyagoo iyagoo maqruuniin qof kale ayuu ku lamaaninaan markay labadooda wada jiraan ayuu xadiidku saxiix yahay markaynan wada jirin laa yaxtaju bihi keligiis ma xujaysanayo marka waxaa laydhaha fulaan yarwi lahu bukhaariga u wariye fi lmutaabacaat ayb marka mararka qaarkood hadyu saariga nin baad arkaysaa bukhaariga ku sugan daciif ah ama sidii xifdi lagu sheegay markaad fiiriso haddii saariga ruwaadda lagu hadlay oo saxooxa ku sugan marka uu keeno raawigaas markaad fiiriso wuxuu ku leeyahay inamaa akhraja lahu lbukhaariyu maqruunan akhraja lahu wayucdaru lilbukhaariyi bukhaari waxaa loogu cudur daaraya annahu akhrajahu fi lmutaabacaati laa fi lusuuli ayuu ku leeyahay mutaabacad ahaan uga soo saara usul ugama soo saaro oo ka wadaa isaga keligii ma xujaysanine isagoo sanad kale ama qof kale ku lamaansan ayuu xujaystay marka laabudda inaad fiirisid laakiin uga wada taqriibku ma kala bixinayo isaga taqriibu tahdiibka ma kala saarayan oo raawiga mutaabacaad mutaabaca ahaan oo bukhaari uga wariyo saxiixiisa kha ayuu ramsi uga dhigaan kha ayuu seenaan markuu ramsi u siiyey waxaa laga wadaa albukhaariyu fi saxiix hadhow marka haddii aad meel kale ku aragto xadiidkii ee la daciifiyo ninkaa dartii lagu daciifiyo maahan adiga inaad tiraahdo ninkan daciif maahano bukhaari baaba waa kan kha baa loogu tarjamo bukhaari baa ka wariye haddaad tiraahdeed sancadaa kaa xumaateen ayb waxaa la leeyahay bukhaari ninkan waa soo waa ka soo saaray laakiin isagoo maqruun abuu ku ayuu u wariyey adiga hadda maqruun isagoo ma haysaa maya soomaa ee keligiis ma anfacaayo bukhaari ma xujaysaninba keligiis laabudda marka ruwaadda bukhaariga inaan iska feerisana ragna waa xujaysanaa ragna laa yukhariju canhum ilaa ayagoo maqruuniin amaahan waxaasoo dhan markaa jusaariga iyaa dhigaya ayb sancada marka qofka aan aqoonta badan ulahayn lahayn ama wax badan fiirfiirinin waa isaga qaldooba meelahaas oo mararka qaarna waxaa dhacdo dad bukhaari fi saxiix oo xujaysanayo xadiidkooda oo iyago min baabi alusuul oo ku soo saarayo haddana dacfi oo ku jiro minhum waxaa ka mida ismaaciil ibnu abi uweysa ka mida fulayx ibnu sulaymaana ka mida ayb waxaa ka mida khaalid ibnu makhlad alqatawaani abulhaytham ayaa ka mida ayb abubakr ibnu cayaasha ka mida xataa shucba ayb ilaa culamada qaarkood ay yidhaahdeen maya yani abubakarka kuwan kale wy kuwan kale ayb ilaa qaarkood ay yidhaahdeen bukhaari hebelna waa ka tegey nimankanoo kalena waa ka soo saaraya abubakr ibnu cayaash iyo oo kale waa waxay uga dhigeen maqmas kuwaasoo kale waana waana dacafo uga wado fulayx bnu sulaymaan oo kale dacfi baa ku jiro see la dhahayaa markaasoo kale culammadu waxay leeyihiin kharaja xadiidahu lilintiqaa intiqaa doorasho uu ku sameeyey darteeda uga soo saaray oo yani ninkan daciifka xadiidkiisa waa fiiriyey imaamu اlbukhaari wixii asal saxiix a ah leh ayuu ka qaatay intii kalena waa ka tegey yani waxay tahay ninkan waa inuu yaqaano xadiidkiisa saxiixa iyo kan daciifka u kala saaran intii uu doortay doorashuu sameeyey marka hadda wixii bukhaari uu doortay oo saxiixiisa u doortay waa saxiix wuxuu laakiin aan intaas ahayn oo weliba khaarija saxiix ku yimid waa la daciifinana hadhow maahan inaad tiraahdid hadhow maahan marka inaad tirahdid fulayx bnu sulaymaan bukhaariba waa ka wariya maxaa xadiidkiisa loo daciifinaa waa la daciifinayaa khaarij asaxiix eh, lianna saaxibu saxiix intiqaa ayuu sameeyey oo isaga xadiidyadii wuu kala xushay intiqaa ay u samaynaan taa laftirkeeda la fahamsan yahay muhiim nacam walidaalika ismaaciil ibnu abi uways bukhaari markuu madiine ugu yimid oo axaadiidta ka qaatay itus buu yidhi axaadiidtaada waa tusay qaaruu marka ka qaatay inti uu ka qaatay buu calaamaystay marka waa calaameeyey isagana ayb ayb intaba marka intaa inahaas way jiraan kamaa yaqacu fi saxiixayni wagayrihima milu dalik walihada yaquulu wuxuu dhahayaa addaara quطniyu daara quطni fii bacdi الضucafaaءi ducafada qaarkood yasluxu lilictibaari ninkaasi ictibaar waa u suubadaa aw laa yasluxu an yuctabara bihi in lagu ictibaar qaato uma habboona anigoo ka wadaa ninkan dacfigiisaa dhow ictibaar waa galaa ninkan dacfigiisu ma dhowa ictibaar ma leh ayb yasluxu lilictibaari aw laa yasluxu an yuctabara dad baa marka iyana waxay moodayaan baabkan mutaabacaadka iyo shawaahidda baab iska furan un inuu yahay ayb suyuud ayaa marka meeshaas xoogaah alfiyadiisa iyo culammadu ay ku dureen oo isaga wuxuu qabaa xadiidka ay wariyaan kadaabiinta iyo dadka aadka dacfigooda u baran yahay matruukiinta iyo mutahamiinta iyo haddii laysku soo kabkabo daciif inuu soo gaari karan bal rubama xasan inuu taguu leeyahay ah, masala se uu la gooni noqday marka ayb dad markaa wax aan garanaynin oo ku lumay hadda wadadba iska qaadanaya ayaa iyagu baabul mutaabacadu shawaahid bay maqleen markaasaa laga yaabaa xadiid walbaa baabkaasi inuu xutarayo iyay moodayaan sidaana maaha walihaada yaquulu daara quniyu daara qutni wuxuu leeyahay fii bacdi ducafaa'i yasluxu lilictibaari ow laa yasluxu an yuctabara bihi wallahu aclam annowcu saadis cashar nooca lix iyo tobnaad fi lafraadi wa huwa afraadu aqsaamun qaybo waay taaratan kol yanfaridu bihi raawi raawida ayaa la gooni noqdo can shaykhihi buu kala gooni noqdaa kamaa taqadama ow yanfaridu bihi waxaa la gooni noqdo ahlu qutrin dad meel degan ahlu qutri <clears throat> kamaa yuqaalu sida loo yiraahdo tafarada bihi ahlu shaam aw alciraaq aw alxijaaz aw naxwi dalika xadiidkii caaisha ee abu daawuud ku sugnaa ee ay tidhi maa sallaa rasuulu llahi sal ly slam cala bnay baydaa ila fi lmasjid <coughs> yani xadiidkaas janaazadii sacd bin abi waqaas ku saabsanaa xaakim wuxuu yidhi tafarada bihi ahlu lmadiina xadiidkan waxaa la gooni noqday reer madiina keligoodaa wariyeen cid kale lama aynan warinin <coughs> marka fardiga waa nisbi marka mar haddii ay la gooni noqdaan dad keliya beled degan wain kaana dad badan ba ha ahaadaan xadiidka duruq badan ba ku yimaado mar haddii ay beled keliya un raggiisa ay warinayaan waa fardi binisbati ila albuldaan <coughs> binisbati ila lbuldaan xadiidkaas waa fardi <coughs> mararka qaarna waaba fardi oo mulaqa waayo gariib ah sidaasaa la arkaayo raawi baaba la gooni noqonayo sidiisaba wax mutaabica iyo shaahid midna aan oonan helaynin ayb mararka qaarna labadaas wasfi ayaaba kulmayso oo xadiidkii hal nin baa la gooni noqonaayo hal beledna waayo bis isaga marka waxuu ka wariyaya nin reer beledkiisa ka reer beledkiisu ka wariyaya ilaa nabiga laga gaaro marka xadiidku hal mar buu noqonayaa <clears throat> waxaa la dhahayaa tafarada bihi aalu albasra hal ninna waa la gooni noqday labadii baa marka ku kulmaysa waqad yatafaradu bihi inuu la gooni noqdaa la arkaa waaxidu mid oo minhum iyaga ka mid ah aa kaas fayajtamicu fiihi waxaa ku kulmaayo alwasfaani labadii tilmaamba ayb walilxaafid اdaara quطniy kitaabun ayuu leeyahay fi lafraadi afraadda uga hadlo fii miati juz-in boqol juz gaarayo boqol juz waxaad moodeysaa kitaab mujaladaadka kanoo kale maahan ajzaae waxay dhahaan waxaa laga yaabaa juusku inuu ka koobay saddex warqad iyo afar warqad oo noqonay saw sida u kala qaybqaybiyey ama boqol juz oo weyaha maaha ayb walam yusbaq ilaa nadiirihi isagoo kale marka loogama hormarin waqad jamacahu alxaafidu muxamed bnu طaahirin fii aطraafin ratabahu fiiha alxaafid maxamed bnu aahir almaqdisi wuxuu leeyahay kitaab afraaddan ku saabsan oo muratab ah weliba qaab oo u qoray kutub alatraaf oo kale atraaf waxaa laga wadaa xadiidka darafkiisa hore jumlada ugu horeysa ayuu qorayaa marku qoro ayuu sheegayaa marka ciddii la gooni noqotay iyo meeshuu ku yaallo iyo kutubtiisii iyo waxaas kitaabkiisu marka waa madbuuc shan mujalad baa lagu daabacay dabco oo daaru kutub alcilmiya iska radi ayib waxaa kaloo afraada ibn xajar nukadka wuxuu leeyahay nukat calaa kitaab ibn salaax afraadda axaadiidta fardiga waxay ku badan tahay musnad ulbazaar oo la yidhaha albaxru zakhaar ayaa magaciisa la dhaha mujalladaad badan yahay isaga waa madbuuc waxaa ku badan axaadiidta afraada ayb meelaha marka laga helaayo fardiga nisbiga waxaa ka mida musnad ulbazaar waxaa kaloo ka mida mucjam alawsat lilimaam اطabaraani dabaraani macaajimtiisa mucjamul awsadka afraad badan buu soo qaataa nam ayb daara qudnina markaad wuxuu leeyahay kitaab afraadda wax badan buu ka qoray cilalkiisa ee wax badanoo kamida uu ku tilmaamaa afraadu maaligna gaar u aruuriyey ayb annawcu saabica cashar nooca toddoba iyo tobnaad في زيادة الثقة ziyaadatu الثقada hadda wuxuu ka hadlayaa xadiid marka ugu horeysa ziyaadatu ثiqa in la fahmo iyada la suuraysto ziyaadatu ثiqada waxaa weeyaan xadiiث makhrajkiisu ou hal yahay hal meelu ka soo baxay ruwaaddii warinaysay qaar ka mida xadiidka meelay ku joojiyeen qof ka midana waa ziyaadiyey waxbuu ku daray ziyaadadaas waxay noqon kartaa sanadka matnigana waa noqon kartaa maalan xadiidka hal makhraj buu leeyahay zuhri oo kalea xadiidku warinayo azuhriyu can saalimin can ibni cumar mar isagoo mawquufa ayaa la warinaa marna isaga oo can inabiyi ay la socoto ayaa la warinaa ardayda zuhri marka sufyaan ibnu cuyayna maalik awsaaci leyth waxay warinayaan isagoo mawquuf cala bni cumar ah <clears throat> hal minoo ruwaadda ka mida zuhri xartiisa ka mida cuqayl oo kale ama sufyaan ibnu xuseyn oo kale ayaa wuxuu warinayaa aلzuhriyu can salim can ibni cumar can الnabiy sal ا ly slam muxuu ku daray marka can الnabiy kuwii kalena can ibni cumar ay ku joojiyeen aadii ziyaadatu maala yunus markuu yani sufyaan iska dhaaf ibnu xuseyne yunus markuu la gooni noqdo maala mararka qaarna lafdi baa la ziyaadina matniga ruwaadda intooda badan meelay ku joojinayaan raawi baa ziyaadinaya marka erey ama juml jumlo iyo waxbuu ku daraya ayb ziyaadatu hiqa horta taasaa laga hadlaan ayb haddii sanadkii zuhri laga leexday sanad kale lagu wariyey ziyaadadan ziyaadatu hiqa baabkeed maaha laana laba xadiiay noqonayaan laba xadiid oo kala gaaray noqonayaan shayga xaqiiqadiisa been la fahmin ma la fahmayo meel u socdo marka xaqiiqadiisu saas ayb matnigana waa gashaa sanadkana waa gashaa saddexaa loo qaybiyaa marka saddex qayboodaa loo qaybiyaa ziyaada munaafiya ziyaadatun gayru munaafiya iyo ziyaada oo beyna beyna munaafiya hayru munaafiya iyo mid mutawasit beyna beyna ziyaadada munaafiyada ah waxaa laga wadaa ninkan waxa uu ziyaadiyey waa la fiirinaa ragga kale waxa ay wariyeen oo iyagu ay ka aamuseen ziyaadadan ah maiska ziyaadadani ma diideysaa mase ma diideyso haddii ziyaadadu ay diideyso oo ay munaafiyo tahay ama xataa axaadiidta kale hadday diideyso waxay ka aamuseen hadday diideysa ziyaadadu waxaa la leeya ziyaadadan waa munaafiya mar hadday munaafiye tahayna waa shaad ma la aqbalayo ziyaadadu hadday noqoto mid anfinaysa oo ka hor imaanaysa raggii kale waxay wariyeen ma la aqbalayo hayru maqbuula waayo waxaana lagu magacaabayaa ziyaadadaasi waa shaad lafdigaas lafdi shaada waayo ayaa la leeyahay xadiidka saxiixana wuxuu noqonayaa inta kale oo ragga kale ay wariyeen ayb waxaa ka mida maalan hum xadiidka riwaayada muslim ku sugan hum aladiina laa yarquuna walaa yastarquuna walaa yatadayaruun wacalaa rabbihim yatawakkaluun hum aladiina waa kuwa laa yarquuna walaa yastarquun waa kuwa aan dadka ku tufin tufiddana aan dalbanin saciid ibnu mansuur asyaanidaas walaa yarquun asagaa keenay raggii kale ee xadiidka wariyey ee riwaayada bukhaari muslim ee muttafaqa ah walaa yarquuna ma ku jirto hum aladiina laa yastarquuna walaa yarquuna male idan walaa yarquuna ziyaaday noqonayso ma ayb yo ziyaadiye raawi ragga kale ma aynan la imaanin ziyaadadan munaafiye ma tahay mase maaway tahay <clears throat> lianna marka la yidhaha hum ladiina waxaa laga hadlaya waa tawakul hum ladiina laa raggan kale waxau dhan laa yastarquun ma tufid dalbaan <clears throat> walaa yatadayaruuna ma baasaystaan calىa rabbihim yatawakaluun rabbigooday tala saartaan intaas marka tawakulkaa laysku ammaanay haddii la yidhaahdo marka ninkan wax dadka ku tufaayana tawakul ma leh ninka wax dadka ku tufaayo isagaaba dadka anfacaye ma isagaa dad u baahan an ninka wax ku tufaayo isaga waxba uma baahna see tawakulkiisu ou naaqis u yahayna ma noqon kara naaqis isagaaba walaalkiis wax u taraayeen laakiin midka tufidda dalbaayo baahidiisa ayuu qof u bandhigtay walaalow igu tufaa ku baryaa ayb ninkaa tawakulkiisa xoogaa naqsi baa ku jira waa la dhihi karaa laakiin ninka wax ku tufay see isaga tawakulkiisa nuqsaanta u gelaysaan nimankan waxay ka aamuseen iyo waa ninkan wuxuu sugay ayb midda kale nebigaa wax ku tufay jibriilaa wax ku tufay haddii ninkii wax ku tufaaba tawakulkiisu naaqis noqonayo ee rasuulkaa toddobaatankaas kun miyaa ka fiican nebigii iyo toddobaatanka kun ma toddobaatanka kuna fiicanna maya idan ziyaadadaan marka waxay yidhaahdeen waa munaafiya waa shaad marka ibnu taymiya iyo culamo badan dariiqaasay maraan qaar aan dariiqadaa marinna waa jiraan kitaabka bukhaarigana kitaabu dibi buu ku imaan doonaa baxdigaas hadda tusaale un baan isaga soo qaatay waayahay ziyaadana waxaa waaye waa hayru munaafiya iyada ziyaadada munaafiyada waxay culamada intooda badan bay ku daraan xadiidka isagana zaa'ida uu ziyaadinayay zaa'idatu bnu qudaama ayaa wuxuu keenay nasaa-iga sida ku sugan atxayaadka nebiga markuu ka hadlaayay fara'aytuhu nebigaan arkay xadiidkii waa'il waaye yuxarikuhaa yadcuu bihaa isagoo farta dhaqdhaqaajinaya ducaysanayan ayb inta kale toddoba raawi shucba ka mid yahay sufyaan bnu cuyayna sufyaan thawri ay ka mid yihiin toddoba raawiyo xufaad ah yuxarikuhaa ma aynan sheegin ayb bal waxay sheegeen kaana yushiiru biha waa ku ishaareen marka far waa taagaayey waa ku ishaarayey iyo waa dhaqdhaqaajinaya waa isku hor imaanayaan ayb meeshaas marka waxay yidhaahdeen hal raawi inuu intaa ziyaadadaa la imaado xadiidkuna makhrajkiisu mid uu yahay toddoba xufaad ma ayna la imaanin shaad maba jiraba ilaa kaas maahan saasay dheheen ayb ziyaadada aan ictiraafka keenaynin waxna aanaan anfinayninna iyada waa la qaadana waa maqbuula ayib midda beynabeynada maxay tahay marka midda beynabeynada waxay tahay haddaad dhinac ka fiiriso way ka hor imaanaysa haddaad dhinac kale ka fiiriso ma ka hor imaanayso maalan ninkaani ziyaadada ou keenay waxbay qaydaysaa waxbay takhsiisinaysaa taqyiid iyo takhsiis iyo ayay samaynayaa oo maala jucilat liya alardu masjidan wa tahuuran waxaa la igaga dhigay dhulka meel lagu tukado iyo wax lagu dahaaro qaato riwaaya marka waxay keentay jucilat liya alardu masjidan wa turbatuhaa lii ahuuran dhulka waxaa la igaga dhigay meel lagu tukado wa turbatuhaa dhulka ciiddiisana ahurana laygaga dhigay wa turbatuhaa hadda marka waxay khasisaa dhulkii soomahan aadii marka waa beyne beyne dhinac haddii laga fiiriyo riwaayadii hore waa diidii iyo midda waa isdiidayaan leanna wax badan oo aan ciiddii ahayn ayay bixinaysaa tan dhinac kale haddii laga fiiriyana tafsiir inay tahaa laga yaabaaba middaas marka iyadana beyne beynaa middaas marka beyne beynada ah culamaa ulxadiid qaacide iyo xubun uma laha gaar ah waa la aqbalaayo ma la aqbalaayo mugna ma la dhahaayan say la yeelaa marka waayahay culamada xadiidka iyaga baxigay samaynayaan qaraa-intay raacraacayaan meesha ay xukumaan ayb mid qaanuun oo mudarida ama qaacido mudarida ma qabto midaas way badan tahay waxaa ka mida ah ziyaadada falyuriqhu cali ibni musir ou ziyaadiyey إda walaga axadukum idaa walaga اlkalbu fii inaai axadikum falyuriqhu ayuu keenay riwaaya muslim cali ibni musiraa ziyaadiyey inta kale ma la imaanin raggii kale marka falyuriqhu waxaa la yidhi macno gaar ahay keenaysaa macno gaarkaa waa maxay biyihii hala daadiyo haddii la yidhi meeshaas waxaa ka soo baxayso biyuhu inay najaasoobeen riwaayada kale laakiin aynan ku jirin idaa sharba اlkalbu fii naa axadikum falyaqsilhu sabcan toddoba ha dhaqo um baa layidhi muxuu u dhaqaa marka najaas miyuu u dhaqayaa ma macno oo tacabudu u dhaqayaa intaba waa dhici kartaa falyuriq hudan laakiin macnahaas ixtimaalaadkaas badan ayuu waxay ka soo dhigaysaa najaasay kusoo reebeen idan waa beyne beyne walidaalika min alculamaai man yaquulu yashaad qaarna may dhahan marka falyuriqhu waa laga baxaa marka daliil kale in loo keeno waay marka eygu inuu wax najaaseeyo xadiidkii xadiid kaloo ka gaaraba kaas ayaa marka lala imaanayaayo duhuuru inaa'i axadikum idaa walaga fiihi اlkalbu an yagsilahu sabca maraat xadiidkaas aan la aadaa marka kanaa marka kan meelka jawaab u keenaa la leeyahay marka laakiin falyuriqhuda jawaab u keeni karaan maalikiyada ayb walidaalika ibnu xajar buluuqa saddexda riwaayaba waa keenay falyuruqhuda waa keenay iyo maya dhuhuura ilayhi axadikum buu keenay falyuruqhudana waa ishaare dhuhuurada marka waxuu ku keenaya najaasnimada inuu daliil u keensado mar haddii dhahaaro la sheegay dee najaas unbaa dhahaaro laga samaynan ayib saddexdaas qaybood ay u qaybsamaan marka fuqahada waxaa ka haaliba inay iska aqbalaan ziyaadada oo waxay leedahay ziyaadatu min athiqati maqbuulatu alimaamu nawowina saasaa ka haaliba isaga meeshaas alimaam nawowi waxaa ka haaliba aziyaadatu min athiqati maqbuula majmuuca iyo kutubtiisa khulaasada iyo waxaa ka haaliba sidaas ziyaadaadkaas isaga waa iska aqbalaan ibnu xajar saasuu yidhi walidaalika waxaa haboon inaan lagu kadsoonaanin marka meelahaas ibn xajar wuxuu waxaan la yaabanahay imaamu shaafici isagu ma qaba sidaas ilaaqaas sidaan oo eh, yani ahlu xadiidkuu qabaa atbaacdiisa waxaan la yaabay buu yidhi say u aqbalayan say maxay u idlaaqayaanuu yidhi marka imaamkoodiiba ma idlaaqaye ayb ayb intaa marka haddaad fahamsantahay ziyaadatu hiqa baabkeeda waascab baab marka xadiidka yani tadbiiqa marka la joogo oo la yara ziyaadayaan hala xukumo waa adag tahay waana waxay ka mid tahay min alcilal ma sahlana marka maado inaa fahamto waa sahlan tahay laakiin waa la dabaqaa marka la yidhaahdo waxa ugu dhib ka badan waayo cilalka ugu badanba ay walidaalika de sharxu cilali tirmidiga qofka haddii uu dhaalacdo wax badan buu arkaa waxyaabahan aan ka hadlayna laakiin dadku hadda ninkii de isaga un hal ninoo sheekha iska taqliidsanayo ama warkiisa un iska yani ku gaabsanayo waa ku gaabsan karaa laakiin isaga inuu xakam iska dhiga maaha ama inuu ama inuu dadka naqdiyaa ma aha ayb waxaa arkaya suuqa hadda dadka waxaa arkaya nin baa waxuu arkaya xadiid sheekh caalima imaam muxadis ah xadiid uu xasaniyey ama daciifiye ba waxaa laleeyahay war xadiidkan uu xasaniyey ciladan iyo ciladan uu leeyahay imaam hebelaa sheegay kaasaa sheegay markiiba wuxuu la soo boodaa marka maya qofki inuu caayo uu dhacmiyo uu duro ila wax kale ma haayan inuu yidhaahdo warkaalay cilada aad sheegtay keen kutubtiaa la tusi lahay ma dhahaayo sidaas e wuxuu leeyahay war ninkan saan dhahayo sheekhodan u necab yahay culamadou nuqsaamiyaa dadkaas culammada ma jecla ayuu ku war culamadaan dadka uga tarjumine hana ku marmarsiyoomin culammade haddaad wax taqaana keen haddii kalena waxaa tiraa sheekh hebel bisan jooga sheekh hebel ninka ardadana waa fiirsan karaan ayb xukunka maala sheekh albani xadiis uu ka gaaray dadkaa kala midtaa adigana ugama duwani haddii baxi iyo taxqiiq aada rabtana culammada kutubtooda dib ugu laabo fiirfiiri nam dadka marka in la maxkamadeeyo lagu maxkamadeeyo taqliid la yaab waay nacam nin qaado iska dhigaayo xaakim iska dhigaayo muqallid ah ayb إda tafarada raawi haddii raawiga uu la gooni noqdo biziyaadatin ziyaada fi lxadiidi ku sugan can baqiyati ruwaati ruwaadda intooda kale uu kala gooni noqdo kaga ziyaadiyey can shaykhin sheekh xaggiisoo lahum iyaga dhan u sugnaaday sheekh iyaga dhan ay leeyihiin ayuu ziyaado kala yimid raawi inta kalena lama imaanin wa hada aladii midkani waa kan yucabaru canhu laga cabiro biziyaadati hiqa waa makrajki amida sooma aragtid makrajku hadduunan isku mid ahayn ma jirto marka ma la dhahayo fahal hiya maqbuulaة am laa fiihi khilaafu mashhuur faxaka lkhaiibu wuxuu sheegay can akari اlfuqahaa'i qabuulahaa aqbalitaankeedu ka xikaayooday waraddaha akaru اlmuxadiثiin muxadiiinta badankooduna waa radiyeen wa min annaasi waxaa ka mida ah, man qaala kuwa yidhaahdeen in itaxada hadduu mid noqdo majlisu samaaci majliskii xadiidkaa lagu soo maqlay hadduu hal majlis yahay lam tuqbal lama aqbalayo wain tacadada haddii majlisku ou tacadudo qubilad waa la aqbalaya maalan zuuri xadiidkan dhowr mar buu sheeg sheegay waa la aqbalaa marka wa minhum man qaala tuqbalu ziyaadatu ziyaadada waa la aqbalayaa idaa kaanat haddii ay tahay min gayri shaykhi raawi raawiga sheekhiisa keyrkiisa hadday ka timaado bikhilaafi maa idaa nashita ziyaadada waa la aqbalayaa idaa kaanat min ayri min gayri raawi buu dhiga sooma saasaa fiican idaa kaanat min ayri raawi raawiga keyrkiisa hadday ka timaado waa la aqbalaa bikhilaafi ma idaa nashita waxaa ka duwan raawigu marka uu nashaad helo farawaaha taaratan marna uu weriyo wa asqadaha ukhraa marna uu tuuro u ka tago yaa ka duwan oo markaa yacnima la aqbalayo wuxuu ka wadaa middan raawiga isaga laftirkiisa iskhilaafaya markaan marna ziyaadadoo la imaanaya marna lama imaanayo <coughs> waa laba xaalad marna raawigii isagiiba iskhilaafayo markaas ma la aqbalayo haddii isaga keyrkiis ziyaadadu ay ka imaanayso oo maalan isaga xadiidka waa wariyey sheekhiisa ziyaadadii iyo waxaa la yimi <clears throat> oo isaga hadda ma iskhilaafayo hal si ayuu u warina mararka qaar yani waxaa dhacdo raawigan wuxuu leeyahay maalan ka soo qaad cuqayl can الzuhriyi can salim can ibni cumara meeshaas ku joojina mar kale isla cuqayla warinayo can الzuhriyi can salim can ibni cumara can الnabiyi sal ll slam ziyaadada nuqsaanta yaa la yimid hadda isla asaga isla asaga la yimid soo ma markaas ma la aqbalayo laakiin haddaanu isaga iskhilaafin oo ziyaadada uu la yimaado kayrkiina ay naqsiga la yimaadaan markaas waa la aqbalaa isaga qowlkan saas u dhahaan waxaa loo kala qaadaya isaga inuu iskhilaafo iyo in isaga la khilaafo haddii isaga la khilaafo waa la aqbalaa ziyaadada hadduu isaga iskhilaafona ma la aqbalayo intaas wailaa qubilat asqadahaa ukhraa wa man qaala in kaanat haddii ay tahay mukhaalifatan fi lxukmi xukunka mid ku khilaafayso limaa rawaahu lbaaquuna kuwa kale waxay wariyeen lam tuqbal ma la aqbalayo wailaa haddii kalena qubilat waa la aqbalaya xukunkan fiirinayna ziyaadadan xukunka kuwii hore ma khilaafe haa ma la aqbalayo haddaanay khilaafaynin waa la aqbalay <clears throat> kamaa low tafarada biاlxadiidi kulihi sidii xadiidku hadduu kulligiiba la gooni noqdoba waa la aqbali jiray markana sidaasoo kale loo aqbalaya fainahu yuqbalu tafaruduhu bihi la gooni noqoshadiisa waa la aqbalaya ida kaana iqatan daabitan hadduu yahay ow xaafidan uu yahay marba haddii xubun uunan ku khilaafaynin waqad xaka alkhaiibu calaa dalika alijmaac arrinkaa khaiib ijmaac ayuu ku xikaayooday waqad maala shaykhu abuu camrin ziyaadaة الثiqati wuxuu ku mihaalay bxadiiثi maliki can naaficin can ibni cumar ana rasuula اlahi sal ly slam farada zakaata اlfiطri min ramadaan ayuu farad yeelay calى kuli xurin aw cabdin dakarin aw unhan min almuslimiin faqowluhu min almuslimiin min ziyaadaati malik can naafic waayuu yiri waqad zacama tirmidiyuna wuxuu sheegay ana maalikan tafarada bihi inuu maalik la gooni noqday wasakata abuu camrin calى dalika ibnu salaxna waa ka aamusay walam yatafarad biha maalikun ibnu kaiir wuxuu leeyahay ziyaadada min almuslimiina maalig lama goonin noqonin faqad rawaaha muslimun muslim baa wariyey min ariiqi daxaaki bni cumaan can naaficin kama rawaaha maalikun wakada rawaaha albukhaariyu waabu daawuuda wاnasaa-iyu min ariiqi cumara bni naaficin can abiihi oo naafica ka maalikin siduu maalig u wariyey oo kale marka laguma miaalin karo qال ومن أمثلة ذلك جuciلت لي الأرض مسجدا وطهورا تفرد أbو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا عن ربعي بن xراaش ayuu kala gooni noqday can xudayfata can النabiي sal اه ly slam rawaahu muslimu وبن khusaymaةa وأbu cawaanaة الإsfiraayiiniy fii صxaaxihim min xadiiثihi hadda miaal un baa laga wadaa maahane iyada dashaad miya mase wadakara wuxuu sheegay ana alkhilaafa khilaafka fi lwasli walirsaali ruwaaddu isku khilaafeen mursalnimo iyo mawsuulnimo lagu kala warinaayo <clears throat> khilaafka kaas ku jiro bikhilaafi qabuuli ziyaadati iqa saas ma idin dhigin mase kalkhilaaf kal khilaafi oo kalou la mid yahay khilaafka ku jiro he fii qabuuli ziyaadati iqa yani ruwaadda ay midna irsaaliyo midna ou wasniyo khilaafkaas wuxuu la mid yahay ziyaadatu iqadoo kale wabilahi towfiiq wsal allah wslam calaa nabiyina mxamed